alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka hadlayey quluwiga lagu sameeyo qubuur saalixiin inuu ka dhigayo awthaanan tucbad min duuni illah daliilka saddexaad can cali bn xusein annahu isagu ra-a wuxuu arkay rajula nin yadi-u imanaya ilaa furjatin meel furan furjadaasoo kaanat ahayd cinda qabri nabiyi sala allahu alayh wasalam qabriga nebiga agtiisa fayadkhulu waa gelayay ninkaasi fiiha meeshaas oo wuu ducaysanayay fanahaahu nahaahu cali bnu xusein arrintaasi uu ka reebay oo iska daabu ku waqaala waxaanu ihi alaa uxadiukum ma idinku waramaa xadiidan xadiid samictu aan maqlay can abi aabbahi aan ka maqlay oo ah xuseen ibn cali can jaddi uu ka wariyey awowgay oo cali bin abi aalib can rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay uu ka wariyey qaala wuxuu ihi nabigu laa tatakiduu ha ka yeelanin oo ha ka dhiganina qabrii qabrigayga ciidan mid wakti go-an aad u samaysataan booqashadiisa iyo imaanshihiisa walaa buyuutakum guryihiina ka dhigina qubuuran xabaalo bimacnaa ku tukada si aanay u shabihin xabaalaha aan lagu tukan wasalluu calaya igu salliya fa ina tasliimakum maxaa yeelay salaantaad salaantaan yabluqunii wuu isoo gaadhaya ina kuntu meel kastoo aad joogtaan rawaahu fi lmukhtaara kadalika ibn abi shayba wariyey fi musanafi waana xadiid صaxiixa bishawaahidihi almukhtaarana waa kitaab oo qoray almaqdasi alxambali waa xadiid صaxiixa oo saxiixeynka aan ku jirin uu ku ururiyey cali bn xusein waa almashhuur bizayn اlcaabidiin waana taabiciyu min ajali ahli اlbeyt ahlulbeytka raggii u qiimaha badnaa buu kamid ah shekh islam ibnu taymiya wuxu uhi uma ina afضل الtaabiciina min ahli beyti cali bn xusein nahaa dalika الrajul an yataxara الducaa cinda qabrihi wاstadla bاlxadiiث wahuwa raawi اlxadiiث aladi samichu min abihi اlxusein can jadihi caliyi wa aclamu bimacnahu min gayri furjana waa alfatxaة الصagiira fi اljidaar wa naxwi waa meesha yara ee furan ee gidaar ka furan yanaa gidaar ayaa meel yar laga doloolaya furja la hahda fayadkhulu fiiha fayadcu manaa ninkani meeshaasuu gelayay deetana ilaahay buu beryey dana minhu ana اducaa cinda qabri الnabiy aqrab lijaaba ducada ayuu la qasdiyayey qabriga nebiga waayo wuxuu malaynayey in ducada halkaa lagu ducaystaa ay ka fadli badantay ducada meelaha kale lagu ducaysto xagga ajiibitaankana ay uga dhowdahay fanahaahu cali bn xusein baa ninkaa ka nahiyey ee can taqasud اducaa cinda qabri nabiyi sala اla alay slam itiqaadi ciida qabriga nebiga ciid ka dhigto aada ugu soo noqnoqdo ducadana uu la qasdiyo taasina waxay daliil u tahay salafku inay ictiqaadsanaayeen ana alqabra laysa maxala liلducaai wاlcibaada qabrigu inaanu ahayn meel loola soo qasdiyo lagula dadaalo ducada iyo cibaadada walihaada saxaabada iyo taabiciinta alquruun athalaatha almufadala laguma aqoon in cibaadaadkooda kala duwan iyo ducadaba ay la soo doontaan qabriga nebiga calayh isalaatu wasalaam ama qof kale oo saalixa qabrigiisa waayo waxay qabeen tarbiyadii nebiga calayh isalaatu wasalaam ee ahayd in cibaadada iyo qubuuraha la kala fogeeyo waayo in xabaalaha laga dhigto goob cibaado oo arrintii nebigu yuhuud iyo nasaara ku nacdalay ama inay ku nacdalan yihiin uu ku waramay ummadiisana uga digay uhi alaa falaa tatakhidu qubuura masaajid ay makaana cibaadaha ka dhiganina in markaa qofku mar walba oo masaajidka uu yimaado qabriga nebiga alayh isalaatu salaam uu tagaana may ahayn dhaqan lagu yaqaanay salafka oo shanta salaadoodba masaajidka iyagoo iman jiray salaad walba horteed ama dabadeed qabriga intay tagaan may salaami jirin markay masaajidka gelayaan bay nebiga alayh salatu slam salaami jiray de adkaaru dukhuuli masjid ayay ka mid tahay walihada sheikh islaam ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaa siraat almustaqiim masaladaa si fiican oo ballaarhan ayuu uga hadlay wuxu uhi walihada kariha maalikun radia allahu canhu wagayru min ahli اlcilmi liahli اlmadiina waxay u karheen reer madiina kulama dakla axadum masjid an yajiia fayusalima calى qabri nabiyi sal la alay slm in qofku mar kastuu masaajidka soo galo qabriga uu tago uu salaamo iyo wa saaxibeyh qaala wainama yakunu dalika liaxadim ida qadima min safari aw araada safra wanaxwi dalik arrinkaa waxay markaa yidhaahdeen waxaa la sameynaya in qofku markuu safar ka yimaado ama uu safar u baxayo ee madiine uu ka tegayo warakasa bacdum fi salaami caleyh ida dakhala masjida lisalaati wanaxwih wa ama qasduhu daa'ima lisalaati wasalaam in qabriga loo qasdiyo mar walba si loogu saliyo loo salaamo famaa calimtu axada rakasa fiihi buuri in arrintaa la joogtay liana dalika nawcu min itikaadihi ciidan waaya ciid ka dhigashadii nebigu uu diiday nooc ka mida weyaan taas maca ana qad shurica lana ida daklna masjid an naqula asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat اllahi wabarakaatu kama naqulu dalika fi akhiri salaatina markaasuu sii wado wuxuu leeyay ayda faina dalika bidca in qofku mar kasta oo masaajidka uu soo galo uu qabrigana dul tago u ihahdo waan salaamaya faqad kana almuhaajiruuna walansaar calى cahdi abi bakri wacumara wacuثmaana wacaliyin yajiiuuna ilى lmasjid kula ywmi hamsa maraat yusaluun ansaar walmuhaajiruun waktigii khulafada maalin walba shan jeer bay salaad u iman jireen walam yakunuu ya'tuuna maca dalika ila alqabri yusalimuuna caleyh mar kastoo masaajidka ay soo galaana qabriga intay tagaan may salaami jireen licilmihim radia allahu canhum bima kana nabiyu sala allahu alay wasalam yakrahu min dalika rasuulku arrintaa inuu karaahiyeysan jiray bay ogaayeen wabima nahaahu canhu waxaa kale garanayeen wuxuu nebigu ka reebay oo aan qabrigiisa in ciid laga dhigto wa anahum yusalimuuna caleyh xiina dukuuli lmasjid walkhuruuji minhu nebiga waa salaami jireen dee adkaartaabay ku jirtaaba masaajidka lagu galo lagagana baxo wa fi tashahud kama kaanuu yusalimuuna caleyhi kadalika fi xayaati wاlmaahuuru can ibni cumara yadulu calى dalika buri saciid ibnu mansuur baa can ibni cumar ka wariya anahu kaana ida qadima min safari أtىa qbr النabiyi faslma وsla عalيh qaala aلsalaamu عalayka ya abaa bakri aلsalaamu عalayka ya abatah markuu safar ka yimaado marka ninkan laba arimoodba waa ku inkiray cali ibn xusein arrinta koobaad waa kusoo noqnoqoshada qabriga nebiga alay slatu slam oo nooc min itikaadii ciidana iyo arrinta labaad oo ah inuu ducadii iyo cibaadadii la soo doontay qabriga walaa shaka taasi inay ictiqaad ka dhalatay qofku ugu yaraan wuxuu aaminsan yahay cibaadada halkaa lagu sameeyo inay ka fadli badanta meelaha kale lagu sameeyo ducaduna ajiibista inay uga dhowdahay ducooyinka kale taasina de wax shareecada asal kule maaha ictiqaad bidcaa weeye wixii camala ee ictiqaadka noocaasa lagu dulbineeyaana isna bidcu noqonaya aharkan maqsuudka baabka wuxuu inaga tusinayaa waa ma fiihi min annahyi can itiqaadi qabrihi ciidan dee ahar iyo xadiid wada socdo wey xadiidkuna waa diiday in qabriga nebiga ciid laga dhigto cali ibn xuseynna taasunbuu dabaqay camaliyan maa fiihi min anahyi can itiqaadi qabri ciidan wa taxari cibaadati cindah qabriga nebiga ciid laga dhigto mar walba la dul imanayo ama wakti go-aan loo samaysanayo iyo in cibaadada agtiisa lala eegto wadalika sada lidariicati shirki wa ximaayati atawxiid ah, baabku wuxuu ahaa soo ma ahaa ximaayat الnabiy aleyه الsalaatu wasalaam ximaayat eh, eh, الnabiy jinaab tawxiid jinaab الtawxiid ah. inuu nebigu ilaaliyey tawxiidka laftiisa oo uu markaa eh, xidhay wadooyinka dadka shirka ugu soo maray o dhan marka waxaa loo diiday qabriga nebiga in ciid laga dhigto iyo in qubuurta cibaadada lala doontaaba waa taas waa min baabi ximaayat الtawxiid wa sadi daraa'ic almufdiyati ilى الshirk arinta cali bn xusein waxaa iyadana sidaasoo kale laga soo wariyey ina adeerkii isaguna dee ka mida raggii ahlulbeytka u fadliga badnaa xasan ibn xasan ibn cali ibn abi aalib isna saasoo kale ayaa laga soo wariyey oo wuxuu yihi suhayl ra'ani alxasan ibn اlxasan ibn cali ibn abi aalib cinda alqabri bu igu arkay fanaadaani wahuwa fii beyti fatima yatacasha kasuu ii yeedhay isagoo gurigii faadimo joogo cashaynaya qaala haluma ilى اlcashaa kaalayo ila cashay buui qultu laa uriid waxaan ku uhi ma doonayo faqaala maa lii ra'aytuka cinda alqabr maxaa dhacay ee qabriga agtiisa aan kugu arkay maxaad ka qabanaysa halkan qultu salamtu calى الnabiy alayhi الsalaatu wasalam nebigaan salaam qaala ida dakalta اlmasjida fasalim marka masaajidka gelaysa un ila adkaartii baabay ku jirtaa dukuul masjidka markaa nebiga salaam waxba qabriga hadul tegin mar walbe uma qaala ina rasuula اllahi qaal laa ttakiduu qabrii ciida walaa ttakiduu buyuutakum qubuura wasaluu calaya faina salaatakum tablugunii xayuma kuntum lacana allahu lyahuud itakiduu qubuura anbiyaai masaajid maa antum waman bilundulus ilaa sawa idinka iyo dadka undulus joogaa isku mid baad tihiin xaggee isku mid ka yihiin xagga yanaa saliga aad nebiga ku salido alayh slat sl iyo salaantaad salaanta inay gaadhayso marka wax qofku uu qabriga nebiga ciid uga dhigtayo meeluu kusoo noqnoqdaaba ma jirtaba haddaad u dhowdaiyo haddaad ka dheer tahayba salaantaad iyo salligaagaba nebiga caleyh isalaatu wasalaam waa la gaadhsiinaya ilaahay baa hawshaa malaa'igu xil saaray waay qaala fiihi masaa'il baabkan masaa'il ayaa laga faa'iideysanayaa alula waa tafsiiru aayati bara ولqad jaaءaكم rasuul min أnfusiكm عaزيiز عalayه ma canidtm xariiص عalayكm bاlmؤminiina raؤuf الraxيm nebiga عalيه الصلاatu sلاam waxaa lagu sifeeyey صifaat kariima iyo khilaal xamiida oo ay ka dhalanayso mar hadduu sifaatkaa leeyahay inuu ummaddiisa u caddeeyo towxiidka iyo shirkiga iyo sadu daraa'ic almuusila ilى shirk saddexda arrimoodna waa saddexda aynu nidhi waa saddexda ay shareecadu kaga hortagta shirki towxiidka iyo xaqiiqadiisa iyo xukunkiisa iyo fadaaisha dadka la baro iyo shirkiga iyo xaqiiqadiisa iyo xukunkiisa iyo nataaijkiisa iyo daraaicda wasaa'ilu shirki dadka in la baro si ay isaga ilaaliyaan marka sifaadka nebiga waxaa ka dhalanaysa saddexdaa shaqaba inuu qabtay athaaniyatu ibcaaduhu nebiga alay slat slam fogeyntiisa ummata ummadiisa uu fogeeyey can hada alxima seeraha uu ka fogeeyey gaayat albucd yacanaa fogaan ta ugu dambaysa waxaa laga qaadanayaa wuxu uhi nebigu laa tajcaluu buyuutakum qubuura walaa tajcaluu qabrii ciidan iska dhaaf qubuur kale iyo cid kale oo quluwi lagu sameeyey qabrigiisii buu diiday in ciid laga dhigto muxuu diiday sadan lidariicati shirki ximaayatan bitawxiid marka dadaalka nebigu ku dadaalayey hanuuninta ummadiisa iyo naxariisashada u naxariisanayey ayaa waxaa ka dhalatay inuu shirkiga ka fogeeyo jamiic alwasaa'il almusil ila shirkina uu u sheego si ay isaga ilaaliyaan wakadalika itikaadu lqubuuri masaajid waitikaaduhaa ciidan waxaasoo dhan rasuulka ummadda uga digay athaalidatu dikru xirsihi dadaalkiisii xusida la xusay calayna inaga inagu dadaalaya calaa hidaayatina wacalaa maa yaxsulu bihi nafcuna addiini waddunyawi inaynu hanuunno iyo wax kastoo waxtar inoole adduunye aakhiraba inuu ku dadaalayo waraafathu waraxmathu iyo nabiga naxariistiisii ummadda u naxariisanayay sida la yihi xariisun calaykum bilmuminiina ra'uuf raxiim ay calaa hidaayatikum wacalaa kuli maa yanfacukum fi dunya waalaakhira araf iyo araxma maxay ku kala duwanaayeen fadal shad anwaac الraxm aclى anwaac الraxm ma sha allah jazak اllah alraabicatu nahyuhu diidmada uu nebigu diiday can ziyaarati qabrihi qabrigiisa in la booqdo oo calaa wajhin makhsuus qaab gaara loo booqdo maca ana ziyaaratahu iyadoo lala qabo in booqashada qabrigiisa la booqda min afdal acmaal acmaasha u fadliga badan ay ka mid tahay qaab gaara qabrigiisa in loo booqdo nebigu wuu diiday oo dee wuxuu ihi laa tajcaluu qabrii ciidan qabrigayga ciid ha ka dhigina in ciid laga dhigaana dee waa booqasho qaab iyo kayfiyad gaara udhacaysa waa in loo sameeyo wakti go-an oo dee ah, la tegayo oo laysugu imanayo mar kasta oo waktigii uu yimaadana haddana hawshii la qabanayo ciidda macnaheedu waa saas marka nebigu ma diidin in qabrigiisa la booqdo laakiin wuxuu diiday can itikaadi ziyaarati qabrihi ciidan booqashada qabrigiisa in ciid laga dhigto oo yatakarr bitakaruri zamn maksuus taas soo noqnoqonaysa mar kastoo wakti gaar uu soo noqdo laakiin qofku hadduu u booqdo qaab aan ciid ka dhigasho ahayn nahyiga soo geli maayo xagga shad rixaal ilaa ziyaarati اlqubuurna qabriga nebigu alay slatu slam qubuurta kale ayuu kala midi wax xadiiahoo gaara ah oo ku ansaxay ziyaarada qabriga nebigana ma jiro hadduu qofku xajiyiyo hadduu cumraysto midnaba xalaalo xadiid kusoo arooray waa daciif kitaabka asaarim اlmunki fi raddi cala subki ibn cabdilhaadi uu qoray baad axaadiida ka heleysa wakadalika kitaab la ihaahdo hadm اlminaara axaadiiثi atawasul waziyaara inuu sahaban filaya camr cabdilmuncim wadaad la idhaa oo masriya baa qoray alkhaamisatu nahyuhu diidmada uu nebigu diday can likhaari farabadinta min aziyaara booqashada qabrigiisa la farabadiyo wuxuu ka qaatay laa tajcaluu qabrii ciidan in ciid laga dhigto dee waxaa ka dhalanaysa in la farabadiyo ayaa ka dhalanaysa ta kale selafku saasay ka fahmeen oo camaliyanna sida shekhu lislaam ibnu taymiya uu sheegay shanta salaad iyagoo masaajidka ku tukanaya mar walba salaad kastaba booqasho qabriga nebiga ay si gaara ah u booqanayn may raacin jira wakadalika qofkay arkaan isagoo kusoo noqnoqonayana waa kuwaa ku lahaa cali ibn xusein iyo xasan ibnu xasan ibn cali bin abi aalib waxba qabriga ha kusoo noqnoqonayne nebiga alayh salatu salaam ku salli oo salaan meel kastoo aad joogto way gaadhaysaa asaadisatu xahuhu rasuulka dhiirigelintiisa iyo boorintiisa cala anaafilati uu dadka ku dhiirigeliyey sunaysiga fi guriga lagu sunayso salaada sunnaha guriga lagu tuko laa tajcaluu buyuutakum qubuura ayuu macnaheedu yahay laa tucailuha min asalaat annaafila fatakuna bimansilati اlqubuur ka dhigina guryihiina mid ka maran salaada sunnaha ah markaa dee waxay u ekaanaysaa xabaalihi aan lagu tukanahayn in xadiidkan macnihiisu uu sidaa yahayna waxay noo cadaynaya xadiidka kale ibnu cumar ee muslim wariyey ijcaluu min salaatikum fii buyuutikum yaani salaadiina guryihiina ku tukada minta markaa laga dhigo zaaida ijcaluu salaatakum fii buyuutikum salaadiina guryaha ku tukada di saa laga dhiga waxay noqonaysaa in salaada sunaha un loo jeedo saa musanifku wa ku fasiray haddii la hahdo mintu waa tabciidiyana min salaatikum salaadiina faralkaa wax kamida guryaha ku tukada saasuu macnuu noqonaya walaa tatakhiduuha qubuura culimaduna sida ibnu cabdilbar uu ku sheegay fi listidkaar iyo hayruhum min shuraax alxadiid waxa hi lilculamaai fii macnaahu qowlaan xadiidkan laba qowl bay culimadu macnihiisa ku leeyihin qowl odhanaya araada naafilata rasuulku salaada sunnaha buu ujeedaa oo mintu waa zaaida weye ijcaluu min salaatikum e ijcaluu salaatakum oo sunnaha ah fii buyuutikum guryihiina ku tukada culimo kale waxay dhaheen me mintu waa tabciidiya oo ijcaluu salaatakum yuriidu lmaktuubaat fii buyuutikum salaada faralka ah wax ka mida ah guryaha ku tukada liyaktadiya bikum ahluukum waman laa yakhruj ila lmasjidi minkum waman yalzamkum tacliimuhu si qasdiga markaa salaad farala guriga loogu tukanaya waa maxay oo si ay idinka bartaan dadka aan masaajidka tegahayna dumar iyo caruurba le ay u eegtaan arrintaasi baraarujin ay ugu noqoto marka ma haddee salaadii faralka o dhan guriga ku tukan mintu waa tabciidiya noqonaysa hadi la dhaha waa faralka haddii la dhahdo waaye fadiiladii jamaacadana dee tanba soo fadiilo lagu heli maayo tacliim الnisa wاlأwlaad wata'diibuhum watanbiihum fadliga lagu helayaa laga yaabaa inuu fadlu salaat اljamaca uu ka bato marka culimada le faralkii baa loo jeeda saas le waxaanay leeyihin de haddii salaad la ilaaqo waata waqaaluu macluum ana salaata idaa uliqat fainama yuraadu biha almaktuuba laa hayruha haddii salaad la ilaaqo ta faralkaa baa loo jeeda mid kaloo ma jeedo ila bidamiil daliil laa yaxtamilu taawiil ilaa la helo daliil tusinaya inaan faralkii loo jeedin ee sunno loo jeedo weliba taawiil aan aqbalayn waman takhalafa can ljamaacati lijamaacati akara minha aw aqala falam yatakalaf can gurigiiba jamaacu ku tukanayaa buu leeyahy ujeedo kalena waa ula socota marka jamaacadii qofka hadhay ajarkeediina waaye noqon maayo asaabicatu annahu mutaqarirun cindahum saxaabada agtooda waxaa sugnaa annahu laa yusallaa inaan lagu tukan fi lmaqbara waayo rasuulku muu yidhaahdeen guryihiina xabaalaha ka dhigina isagoo ujeedo ku tukada wuxuu sidaa odhan karaa uun tashbiiha noocaas u isticmaali kara hadday marka hore yaqaaneen xabaala inaan lagu tukan haddaan iminku dhahdo gurigaaga ku tuko suuq ha ka dhigin macnaa markaan saa kuulaadle macned waxaa taqaanaa weeye suuqa inaan lagu tukan ayaa taqaanaa ila haddii kale waxa weeyaan tashbiihu ma ansaxayo daanay arrintaasi mid la ysla garanaya ahayn athaamin tacliilu dalika sababeynta uu nebigu arrintaa ku sababaya ana salaata rajuli ninka kusalligiisa iyo wasalaamu caleyh salaanta nebiga uu salaam inuu soo gaadhayo wain bacud haba fogaadabay falaa xaajata baahi looma qabo ilaa maa yatawahamuhu wuxuu ismoodsiiye man araada alqurba qofka doono inuu qabriga u dhowaado kan qabriga inuu dhowaado doonayaa muxuu malaynaya isagoo nebiga ka fog hadduu ku saliyo oo uu salaamo salligiisa iyo salaamtiisu inaanay gaadhayn buu moodaya lakiin hadduu garan lahaa isagoo ka fogba inay gaadhayso arrinta noocaasiya baahi uma qabeen marka nebigu calayh isalaatu wasalaam qabrigiisa in lagu soo noqnoqdo wakti go-aan loo samaysto sababta u diiday waa maxay sababta u diiday waxa weeye xaajo keenaysaan jirin oo nebiga qabrigiisa waxaa loo tegayaa in lagu saliyo oo la salaamo kusalligii iyo salaamtiina way gaadhaysaa iyadoon laba tegin oo dee laga fogyi waayo marka sababta uu nebigu udiiday qabrigiisa in ciid laga dhigta waxa weeye xaajo keenaysaan jirinoo ku salligii iyo salaamistii loo tegayey meel kastoo ay ka dhacdaba nebiga waa gaadhaysa marka xasan ibnuxasan lahaa idinka iyo dadka undulus jooga reer madiinu la hadlaya isku mid baati waayo kownuhu sala allahu alay wasalam ahanshaha ahaa nebigu aanshaha uu yahay fi lbarzakhi yanaa nolosha barzakha dhexdeeda tucradu calayhi mid loo bandhigayo uu yahay acmaalu ummati acmaasha ummadiisa ee fi salaati wasalaami calayhi ah acmaashaasoo ah saliga ay ku saliyaan iyo salaamta ay salaamaan yanaa acmaasho dhan maa loo bandhigayo waa ku saliga iyo iyo salaamitaanka marka riwaayadda xadiidka eanu akhrinay ikhtisaar baa ku jira xadiidka wasaluu calaya faina salaatakum tablugunii xayu kuntum xadiidka lafdigiisu waa sidaas waay nasaa-ina wuxuu wariyey can ibni mascuud qaala rasuulu lah ina lilahi malaaikata sayaaxiina fi lard ilahay wuxuu leeyay malaaig dhulka socota yubaliguunanii min ummati salaam ummadayda salaantooda soo gaadhsiiyaan markaa nebiga sida salliga loo gaadhsiiya salaantana waa loo gaadhsiiya qofkuna ha fogaado ama ha dhowaado xayu kuntum iyo cumuum lumma labaduba taasay tusinayaan abu dawuud wuxuu wariyey nasaa-i ibnu maaja can aws ibni aws qaala qaala rasuulu اllah ina min afضali ayaamikum yowma اljumuca fiihi khuliqa aadam wa fiihi qubid wa fiihi nafka faakiruu calaya min asalaati fiih maalinkaa jumcaha ku saligayga badiya fa ina salaataku macruudatun calay salligaad igu salliyaysaan waa laiisoo bandhigaya qaalu ya rasuul lah wakeyfa tucradu salaatuna calayka waqad arimta sidee salliga iyaga lagugu bandhigaa laguu soo gaadhsiiya adigoo baaliyoobay oo ku cuntay qaala yaquuluuna balayta waxay ujeedaan adoo baaliyoobay qaala ina allaha xarama cala alardi ajsaad alambiya waa khusuusiya ajsaad اlambiyaa ciidduma cunto ibn cuthaymiin wuxuu yihi ey faqad fakulu man sala calayhi aw salama curidat aleyh salaatu tasliimu ama xadiidka bazaar wariyey fii musnadihi can bakr bni cabdillaahi almuzani ee tilmaamaya acmaasha ummadda oo dhan nebiga in loo bandhigo ee odhanaya xayaatii khayru lakum tuxdiuuna wayuxdau lakum waxbaad la soo darinaysaan dadna waxbay idinla imanaya la soo dariyeen faida ana midtu kaanat wafaatii khayra lakum anaa markan dhintana dhimashadeeda idin khayr badan waayo tucradu calaya acmaalukum acmaashiinaa laysoo bandhigaa fain raأytu khayra xamidtu اllaha wain raأytu gayra dalika istakfartu اllaha lakum haddii camal khayr aad leedihi laysoo bandhigo ilahay baan umahadnaqa haddii kale ilahay baa dambi dhaaf weydiiya xadis daciif wey dacfigiisu waa shadiid daciifada ayuu sheikh albani ku takriijiyey xadiidka sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan waxaanu khilaafaya xadiidka kale saxiixa marka dad dhinaca bidixdoo naarta loo kaxeeyo uu nebigu iha asxaabi asxaabi ee ummati ummati lagu odha inaka laa tadri maa axdaثuu bacdaka garan maysid waxay dabadaalla soo dariyeen dee acmaasha nebiga calayh isalaatu wasalaam dhammaanteed ba nebiga loo bandhigayo dee riddada kuwaasi ay la yimaadeen ama ixdaadka iyo ibtidaaca ay la yimaadeen wuu ogaan lahaa nebigu calayh isalaatu wasalaam wax ka qarsoona bay noqoteen wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin